bismi llah alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuuqi aakhiruhum sheykhuna asheekh saalix cbdillahi alcuseymiy gafara allahu lahu walahum jamiica bisnaadi kulli minhum ila sfayim cayna can arn diinan can abi qaabus mawla cbdillahi bn camr lcaas can cabdillahi bn camr lcaasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam alraaximuun yarxamuhum arraxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum fi lsama wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'i usul mutuun khaasatan usul xadiid mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa saxaabati ajmaciin liyafuzuu bisacaati alcajl walaajil fahada huwa almajlis athaalid min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi sunan annasaa'i fi leylat alihnayn almuwaafiq lilxadi walcishriin min shahri rajab caami alfi arbacmiya waaxidi arbacin lihijrati mustafa sala allahu calayhi waalihi wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من كتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كي سدحات مجالس ذو المكر شرح كوبنا كتاب سنن النسائي هبين كان وهبين سنين كوي لباتنك بشر جاب كن أفر بقول iyo kow iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu ahaara caawa baabka kow iyo labaatanaad almru farid lisfara biistiqbaali lmashriqi qorax ka soo bax ama bari in la qaabilo aw ilmaqrib amaba qorax udhax xaggeed in la qaabilo cinda alxaajati qofka markuu xaajo gudana oo muxuu muxuuaha ifbaxa iyo kaadida iyo saxaraha iyo uu u fadhiisani inuu amaba qaabilo dhanka qorax ka soo bax amaba dhanka qorax u dhac ayuu baabkan u baab yahay waa haddii qiblada ay jirta koonfur ama waqooyi laakiin qiblada haddii ay jirta qorax u dhac ama qorax ka soo bax cagsi ayaa la samaynaya oo waxaa la qaabilayaa koonfur iyo waqooyi ayaa la qaabilayaa sidaa weyaan dhanka qiblada ay jirta dhankaan ahayn ayaa la aadaya weyaan waa loo joosanayaa marka xaaladaas sida noo imaan doonta insha allahu tacaala banaanka markii ay tahay markaay ay masquulaha dhisanaa yihiin waa kala duwan yihiin xadiidka laba iyo labaatanaad qaala imaamu اnasaai caleyh raxmat ullah ahbaranaa yacquub bin ibrahim qaala anba'anaa gundar gundar ninka la yidhaahdo moxamed ibn jacfar alhudali ninka isaga ah wixii kitaabka uu ka akhriyo waa saxiixu lkitaab sidaa weyaan soo halkaa maana joogin caw soo halkaa ma moxamed ibnu jacfar alhudali wixii kitaabkiisa uu ka akhriyo u qorna u qoray waa saxiix weeyaan ninka la yihahdo shucba markuu ka wariyay khaasatan wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena markaa sala allahu alay wasalam laba iyo sagaashankii ama saddex iyo sagaashankii ama afar iyo sagaahankii lakiin waxaa loo badan yahay saddex iyo sagaashankii boqol badan yahay qaala wuxuu yidhi ambanaa gundar moxamed ibn jacfar hudali qaala wuxuu yidhi ambanaa macmar ibn raashid waan soo marnay qaala ambana ibnu shahaab maxamed shahaab zuhri isna waan soo marnay can ataa bni yaziida can abi ayuub alansaari radia allahu tacala anu arda qala wuxu abu ayuub qaala rasul wuxuu yidhi sal slam idaa ataa hadduu yimaado axadukum midkin alghaa'ita meesha lagu ifbixi markuu yimaado midkiin yimaado falaa yastaqbil yuusan ujeesanin alqiblata qiblada yuusan u walaakin warka lagu laabaya liyushariq dhanka qorax kasooba xaggeed ha u jeesta aw liyuqarib ama dhanka qorax udha xaggeed ha u jeesta weyaan alqaa'id waxaa la yihahdaa almakaan muطma'in meel xasiloon oo shanqarta ay ku yar tahay ayaa la yidhaha asal ahaan marka hadda waxaa loo isticmaalaa oo isticmaalkii asalka ah waa laga soo raro waxaa loo isticmaalayaa mararka qaar xataa saxarihii ayaa loo isticmaalayaa mar waxaa loo isticmaalaya meesha lagu ifbaxayey oo masqushi ayaa loo isticmaalaya marka asal ahaan waxay ahayd meeshaas degan oo cagta iyo shanqarta ay ku yar tahay oo qofka uu taga uu xaajiis kusoo guta ayaa la dhihi jiray alqaa'id kadibna waxaa loo isticmaalay oo caam ku noqotay wixii meesha lagu samaynayey oo ahayd in lagu ifbaxa ayaa caam ku noqotay weyaan qaaidka waa kaas arukhsatu fii dalika fi lbuyuut haddii guryihii la joogo oo masquulo guryaha laga sameeya ama masquulaha lagu ifbixi in in qiblada loo joosta in liisu rusqeeya oy dhib weyn lahayn ayuu imaamku baabaystay raximah اllah qaala imaam الnasaai raximah اllahu tacala saxiix iyo daciifi waxay ku qoranta waad ujeedaan nuskhadaad haysataan marka axaadiista wixii un dacfi lah ayaan insha allahu tacaala ayaan dul istaagi doonaa laakiin wixii saxiix ah iyada in laga hadla waqti badan kuma lumanaynay waxay waa cad yihiin waan idin qoranta insha allahu tacala qala imam nasai aleh ramat ullah ahbarana qutayb ibnu saciid waan soo marnay can malik ibnu anas imaam daar hijra can yaxya ibni saciid ibnu qays alansaari iqatu xuja wuxuu geeriyooday boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam yaxya ibnu saciid laba nin oo mashhuur ayaa jirto oo magaca asaga ku mashhuur yaxya ibnu saciid alqataan oon xali soo marnay iyo yaxya ibnu saciid alansaari labada ninba waa laba nin oo aimo ah sidaa weeyaan can maxamed ibni yaxya ibni xabaan can camihi adeerkii wuxuu ka wariyey waasic ibni xabaan can cabdilahi bni cumar bn khaaab radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cumar laqad irtaqaytu waxaan koray calaa dahri beytina guriganaga dushiisa ayaan koray saqfiga kore fara'aytu waxaan arkay rasul rasulka ayaan arkay sal slam calaa labinatayni laba bulakeeti amaba laba mutafaali biluqatikum laba dhagax isaga oo muxuu ahaa ku taagan mustaqbila beyt اlmaqdis beyt اlmaqdes xaggeedna u jeeda lixaajatihi weliba xaajo gudana ayaan arkay weyaan cabdulahi bin cumar radia allahu tacala an arda ayaa guriga ay degnaayeen ayuu korkiisa fulay nabiganana sala allahu alayh waali wasalam kama fogeyn oo magaalada madiino dhanba culimada in badan waxay leeyihiin inta masjid nabowi uu ku fadhiyay iyo saaxaadkiisa kama weyneynba magaalada madiina meelahan kaleo hadda xaafadaha koraa waxay ahaan jireen tuulooyin kale ay ahaan jireen cawaali lmadiina iyo mandiqatu quba iyo mandiqat bani salim oo hadda uu ku yeela masjidkan la yidhaahdo masjid alqiblatayn uu ku yeela iyo manaadiqdaas juruf iyo meel magaalada madiine ka baxsan ay ahayd marka magaalada dhanba meel yaroo kooban ay ahaan jirta weyaan marka markuu meesha fuulay ayaa waxaa ishiisa ku dhacday nabigeena sala allahu caleyh wasalam oo ifbixi oo meel masuula ah ku ifbixi nabiga marka wuxuu ku taagnaa laba bulkeeti ama laba dhagax ama laba mutafaali biluqatikum ayuu ku taagnaa nabigeena sala allahu aleyh waali waslem marka wuxuu u jeeday marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam beyt lmaqdis oo marka ayada jirta dhanka waqooyiga jirta dhabarkan wuxuu u jeediyey kacbadii oo marka ayada jirta dhanka koonfureed ayaan arkay ayuu leeyahay xukunka meesha ku jira marka muxuu yahay sida noo imaadno insha allahu tacaala haddii meel bannaan la joogo iyada lama ogola lama ogola in kacbada ilaahay subxaana wa taala qibladii xaggeeda loo jeesta ama dhabarka loo jeeday adigoo muxuu ah ifbixi lama ogola laakiin haddii dhismo uu jiro oo meesha dhismo uu yeelo culimada way ruqseeyeen ayagoo u daliishaneen xadiidkaas sidaas ayaana insha allahu tacala raajix inkastoo ay haboon tahay qofka gurigiisa markuu guri markaad guri dhisanayso amaba aad meel degayso meesha musqusha loo jeedina inay ahaato ama ujeeda ay ahaato meel qiblada aanan ku aadanayn meesha aad deganta saas ayaa runtii ixtiyaadka iyo xagga qofka inuu xalaal marad iyo qalbigiisa inuu ku xasilo ku haboon waxaa meesha imaanaysa marka cabdullahi bin cumar ibn khaaab radi allahu taala arda nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam oo ifbixi inuu eego oo weliba u tilmaamo nabigeenna dhagxaanta uu ku taagnaa arinta iyada ma lo ogoliy arrinta iyada ma lo ogoliya laba taawiilba waa dhici kartaa midda koobaad in ay ishu ugu dhacday ish inay ugu dhacday meeshana guryo aad u dheer oo dabaqyo dheer maahna waa meel isku dhadheganoo qofka haddii aad saas u qoraasataba inaad aragta ay u badan tahay inay ishu ugu dhacday taas hana badan waxaa kaloo suuragal ah markuu nabigeenna oo fadhiya u arkay calayhi salaatu wasalaam isagoon uqastin saas u arkay horaanna nahyigu ogaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in uu diiday in qiblada xaggeed ama loo joosta iyadoo loo ifbiixa amaba dhabarka loo jeediye dusha loo jeediye waxa u arka marka inuu hubsado oo sharcigaas uu soo naqliyo darteed inuu eegan waa laga yaabaa qof markaad korka jirto dabcan cawradii lama arkayo laakiin habku u jeeday dhanka u fadhiya qofka toosaad u garan kartaa labadaba waa suuragal wallahu aclam baabunahyi reebliskaraabyu baabkan u baab yahay can masi dakari qofka xibintiisa taranka inuu ku taabta bilyamiini midigta cinda alxaaja markaad xaajada gudanayso ama kaadid ama saxraa qof markuu gudanay inuu tixibin taranka tana dakarka waa muxuu ah ragga lakiin dumarkana la mid in lagu taabto diidda laisu diida ayaa waxaa weeyaan uu baabkan u baab yahay waa yahay xadiidka afar iyo labaatanaad qaala imam nasaai aleyh raxmat ullah ahbarna yaxya ibnu durusta yaxya ibnu durusta ninka la yidhaahdo waa iqa qaala wuxuu yidhi amba'naa abu ismaaciil wa alqanaat ibrahim ibn cabdimalik laa basa bihi cibaaraadka noo imaan doona maqbuul ayaad arki doontaan waxaad arki doontaan laa basa bihi waxaad arki doontaan iqatun yudalis marka marka saduuqun yukhti saduuqun kaiiru lhalad yacni cibaaraadkaas aan mari doono waxa weeyaan sumadaha iyo boosaska la dhiga ragga ahlu xadiidka waa haddii qofka la yidhaahdo iqatun iqa ama iqatun habtun la yihahdo amaba awhaqu nnaas la yidhahdo waa martabooninka ugu sarreeya oo meelaha la gaaro ugu sarreeya weyaan qofka saa lagu tilmaamo boos dhow ma jooga kadibna ma iqo kaligeed haddii la yidhaahdo waa martabo aad ayadna u fiican iqatun yudalis haddii la yidhaahdo amaba waxaa weeyaan cibaaraad noocaas la raaciyana ayadna waa martabo kale tadriiska laftarkiisa waa noocyo marka insha allahu tacala waan utegi doona hadda sharxiisa ma geli karno laakiin tadliis marka la yidhaahdo qofka inuu wax kumoodsiiyo waa aanan xaqiiqada ahayn tusaale ahaan nin kalsooni lagu qabo oo iqo ah ayuu xadiid ka warinaa sheekhan markuu xadiid ka warina isagii nin baa u udhexeey marka ninka u udhexeeyana waa nin lagu kalsoon yahay marka wuxuu la imaanayaa usluub ama cibaaro wuxuu la imaanayaa amaba qaab wuxuu la imaanayaa aan la fahmi karin inuu qof udheeeyo inuu qof udhexeeyo ayuu la imaanayaa qofkii dhexda ku jiray ayuu ka boodaya marka uu ka dulboodi ninkii kale ayuu toos u aadayaa waa adigoo hadda maanta yidhi tusaale ahaan adigoo muxuu ahaa musnid ah oo sanadka tirina inaad muxuu ahaa xasan ibn xasan albasri intaad kaadbooda xasan basri can rasuulilah tir sal a slm oo saxaabiga dhexdaad ka bixiso taalahaan kaas mursala tabcan la yihahdaa laakiin waxaan u keenay un min baab qaabka inaan idinyana dul istaajiyo qofkaas laga boodaa marka waxaa noqon karaa qof daciifa wuxuu noqon karaa qof iqahu noqon karaa marka camalkaas qofka samaynaa maxaa la yihahdaa almudallis xadiidka noocaas dhacana maxaa la yihahdaa alxadiid almudallas ayaa la yidhahdaa marka ceebaha lagu ceebeeya ragga ahlu xadiidka ah waxaa ka mid ah amaba lagu yaro dura an yakuuna mudallisan qofka inuu muxuu ahaa si suurada ay u jirin uu kuu moodsiiyo marka cibaaraadkaas noocaas insha allahu tacaala midba habeen baan qaban doonaa insha allahu tacala waan yara dul istaagi doonaa kitaabka waa kitaab alcilal sidiisaba nasaa markii la yidha sunanta kitaabka ugu cilasha badan waa marka waxaan rajaynaa insha allah tacala maalinta nisaa u dhamaato ilahi noo yasir subxana wa tacala rabbi aan ka baryaynay in wax badan oo musalaxaadka muxadisiinta qofka lafdiga xadiidka xukunkiis bas ma ahane laakiin ahlu xadiidka musalaxaadkooda oo si muxuu ahaa la falgal ah iyo tabiiqi ah in wax badan aan u marnay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka aan u noqdo xadiidka marka amba'na ismaaciil wa huwa alqanaad ibraahim ibn cabdimalik ayaa la yidha laa ba'sa bihi balaayo weyn laguma ogo qaala wuxuu yidhi dabcan iqa ma gaaray saas weeyaan qaala xadaanii yaxya ibnu abi kaiir ana cabdallaahi ibna ana cabdallaahi bn abi qataada cabdullahi bn abi qataada waaqahu الnasaa-iy wuxuu geeriyooday شhan iyo sagaashan jir nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslem Eh, xadaahu wuxuu ugu waramay can abiihi abihi abu qataada ansaari waa taqaana saxaabiga jaliilka ahaa eh, oo geeriyooday afar iyo kontonka jir nabigeena sala allahu alayh wali wasalam ayaa aabihii wuxuu ka sheegay ana rasula rasulka al sala allahu alayh waali wasalam qaala inuu yidhi rasuulkeenna idaa baala axadukum midkiin hadduu kaadiyo oo kaadi muxuu ahaa uu fariisto ama uu doonan inuu kaadiyo falaa yahud ama kaadi uu fariista weyaan dakarahu xibintiis taranka ah biyamiini midigtiisu iska qaban midigta asal ahaan waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha wanaagsan kitaabka qur-aanka ku qabo cunada ku cun kitaabka cilmiga ku qabo waxaa weeyaan eh, salaamta muslimiinta ku salaam wamaa ilaa dalika waxyaabaha wanaagsan ayaa lagu qabanaya bidaxdana waxyaabaha nadaafadda wax lagu nadiifiye iyo wamaa ilaa dalika itaa musqusha marka la geli midigta laguma hormariyo midaxda lagu hormarin marka midigta marka maadaama ay noocaa tahay in meelahaas wasaqda lala aada ayuu nabigeenna calayhi salaatu salaam diidayaa waxyaabaha soo geli kale mararka qaar waxaa ka mid ah kabaha qaadashadooda horaana dhowr jeran uga hadalnay inkastoo nos cad aan muuqanin laakiin waxyaabaha loo qiyaas qaadan kara ay ka mid noqon kartaa walcilm cind allah oo markii masaajidka la imaana dadku aad aragteen in badan oo ka mida dhanka gacanta midigta ayay kabta ku wadaan nairobi ad aragteen dhiiqadeeda iyo biyaheeda bulaacadaho iska ah, mxua burqani iyo isagoo soo maraya qofka aad kadibna dhab siinaya markuu dhab siiyo xitaa labada daraf haddii ay kabaha nadiif yihiin meeshii dhulka eh, taabanaysay oo inay qoyanta laga yaaba laga yaaba calaa casho iyo halkaas ay qofka ay ka gaarto markay ka gaarto uu sanka mariyo <laughs> hadda beryahana dee cuduraa la sheegaya nasal salaam alcaafiya oo afka uu ku taabto cuno ku cuna adigu kugu salaamo qofka muslimka ku salaamo yaa soomaadan garan mararka qaar waxaaba laga yaabaa imtixaan kitaab qur-aan ayuu wadaa ama kitaab cilmi ayuu wadaa bidaxda ayuu saa ugu wataa saas ugu wataa kabtin wuxuu ku wadaa midigtii waa wax lala yaaba runtii waana aragteen koleyba dadka yacni waxaa is leedahay waa wax la faray oo ma'muur min allahi aad u malayni dadka labaatan soddon qof oo waxaad arkaysaa isdaba socoto mid walba ka midigtu ku wataa wixii kitaab watana madaxday ku wataan waa imtixaan marka arrinta ayada kolley waxaan isleeyahay waa laga habboon yahay in gacanta midigta ah kabaha lagu wada bidax kitaabaha lagu wada wax sax ma ahan marka qofka inuu isbaro daa'iman markuu masjid soo gala bidaxta ku qabs kabto qof muslim aad ka hortegi markaasaad kabti la aadaysaa markaad salaami ilan gacanta kale kuu buuxdaa moogta boorsi waxaad ku wadataba kabti marka waxaa qasab inaad kabti la aado yaa xoogaho laftirkeedi waa waqti waxaan yar qurux badnayn masalada dhowr jiraan baraarujiyey ilaa haddana wax sheekha igu qabsado oo yidhi muxuu ahaa masaladaas si khaladaad ah u sheegtay weli ma arkin ama aalib cilmi ah marka sidaas maan iskaga soconaa insha allah taala ilaa uun wax naga radiyo laga arka mxua masaladaas naga saxa insha allahu tacaala waayahay xadiidka labaatan i shanaad qaala imam nasai aleh raxmat ullah hanaad ibnu sari wuxuu geeriyooday afar laba boqol saddex iyo afartanka jir nabigeena sal sl ayuu geeriyooday can wakiic ibn jaraax ibnu maliix alru'aasi alkuufi axad alaclaam ragga aadka loo yaqaano oo muxadisiinta ayuu ka ahaa wuxuu geeriyooday boqol iyo lix iyo sagaahanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalem can yaxya eh, adustawaa'i weeyaan eh, yaxya cafwan eh, wakiic waxaa ka horreya hishaam can hishaam adustawaa'i weeyaan wuxuu geeriyooday boqol iyo afar iyo kontonka jir nabigeena sala allahu alayh wali waslem can yaxya wahu ibn abi kaiir can yaxya ibnu abi kaiir muxuu dhihi waayey su-aasha iyada wax badan aad arki doontaan can yaxya ibnu abi kaiir toos muu dhah imaamu nasaa markuu sanadka tirinayey an yaxya bas buu ku dayey marka raggii ruwaadda ahaa oo kitaabka soo wariyey in ay cibaaradii sheekha bedelaan oo ninkii yaxya ahaa ibn abi kaiir ay toosu dhahaan way ka xishoonayaan amaba way ka xalaal maranayaan waxay caddaynayaan wahuwadaas inay tafsiir taho imaamku usaas dhihin ay caddaynayaan wax badan waadna soo mari insha allahu tacaala wahuwadaas markaad aragtaan marka macnaheeda imaam anasaa-i siduu u tiriyey waxay ahayd inuu yahay bas sheegay ama raawigu uu sheegay abiis usan sheegin marka raggii ruwaadda ah oo ka wariyay imaam nasaa-i kitaab ka wariyey ayaa marka wahuwadaas tafsiirkaas geliyeen calayhim raxmat ullaahi jamiican waayahay can hishaam addastawaai weyaan wuxuu geerida boqol iyo afar kontonka nabigena sal sl an yaxya wahbn abi kaiir can cabdillaahi bn abi qataada waan soo marnay can abiihi abu qataada ansaari qala wuxu yhi abu qataada qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm idaa dakhala axadukum midkiin haduu galo alkhalaa masqush hadduu galo falaa yamasa yuusan taabanin dakarahu xibintiis taranka ah biyamiini midabkiis ka taabanin weyaan yuusan ku taabanin nabiga amar ayuu ku bixi sal allahu alayh waali wasalam qabasho iyo taabasho labadaba falaa ya'hud yuusan ku qabanin wa oo marka qabasho oo meel lagu aadiyo iyo taabasho xataa labadii looma ogola labada riwaay ayaana saa u kala cadaynay waxyaabaha imaamka usoo celina riwaayaadka marka faa'ido dheeri ayaa ku jirta haddii muxuu ahaa la diiday taabasho qabashona min owla waa haddii qabasho la diidayna taabashona waa lamid labadaba nabigeena sal l slam ayuu kusoo warinaya imaamka adi labada xadiis soo wariyey axaadiista marka aqraabta iyo asbaabta uu imaamka kuso celceliyo ood mararka qaar leedi sheekh intaan hadda intaan soo maraynay oo markaan soo maraynay khisaal fira imaamkuu soo celcelinayey celcelintaas marka kulli xikam ayaa ku jirta xikmo iyo xikam badan ayaa ku jirta iyo asbaab uu imaamku soo celcelinay caleyh raxmat ullah baab rusa rusa ayuu baabkan u baabiyay fi lbowli kaadida fi saxraa'i banaanka markii la joogo qaa'iman qofka isagoo taagan xalina waan soo marno ad garanaysaan xadiidka lix iyo labaatanaad qaala imaam nasayi caleyh raxmat ullah ahbarana muamal ibnu hishaam alyashkuri wa qaala wuxuu yidhi anba'ana ismaaciil ibnu culaya alimaam weeyaan waa xaafid waa mxu waa iqa qalu wuxu akhbarna shucba ibnu xajaaj alwasiti xajaaj markii habeenka aan sheegaynay eh, aan ka warramaynay muqadimada maxaan ku sheegnay inuu yahay inuu ku jiro gruubka yaa culamaal ragga laqabka ugu sarey haysa ayuu ku jiray muxuu ahaa laqabkaas amiir اlmuminiin xajaaj eh, ninka la yihahda eh, shucba ibnuxajaaj raggaas meesha u sarraysa joog oo tobanka aanan gaaraynin ayuu ka mid yahay amiir اlmuminiin fi اlxadiid waa reer basra wuxuu geeriyooda boqol iyo lixdan ka jir nabigeena sala allahu alayhi waaalih wasalam shucba can sulaymaan ibnu mihraan acmash weyaan acmash haddii aad aragtaan waa sulaymaankan ibnu mihraan weyaan waa soo marnay can abi waail shaqiiq ibnu salama weyaan can xudayfa ibn yamaan radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi xudayfa amaba ana rasul rasul sal slm ataa wuxuu yimid subaatata qowmin qolo meel ay qashinqubkooda ayuu yimid fabaala kadibna markaas u kaaday qaa'iman xaalu yahay mid taagan saas ayuu xudayfa cadaynaya radi allahu taala arda xadiidka toddoba iyo labaatanaad qaala imam nasai aleh raxmat ullah maxamed ibn bashaar maxamed ibn bashaar waa culimada asxaab alkutub sita ay dhammaanka wada wariyeen muxuu ahaa oo shuyuukhooda ah min shuyuukhi aصxaab اkutub الsit ayuu ka mid yahy wa maxamed bashaar qala wuxuu yidhi amba'na muxamadu muxamed ayaa noo warramay qala wuxu yidhi amba'na shucba ayaa noo warramay can mansuur ibn muctamir qala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay abaa waa'il ayaan ka maqlay ana xudayfata ibnu yamaan radi allahu taala anhu qala wuxuu yidhi ina rasula rasulka al sal l slm ataa wuxuu yimid subaatata qowmin qola qashinqubkat u yimid fabaala qaa'iman isagoo taagan ayuu kaadiyey nabigeena sala allahu alayh waali soo marnay asbaabta keentay culimada waxay ka sheegeen waxaana noo imaan doona insha allahu tacala xadiid umuna caaisha radi allahu taala ardaha ay warkaas dafirayso insha allah jamcigiisana waa u tegi doonaa biidn illahi caza wajal qala imam nas aleh raxmat ullah xadidka labaad iyo akhbarana sulayman ibn cubaydillaah qaala anba'ana bahz ayaa noo warramay qaala wuxuu yidhi anba'ana shucba can sulaymaan alacmash wamansuur can abi waa'il can xudayfa ibn imaan radi allahu taala arda ana nabiya nabigana sal sl masha wuxuu u socday ilaa subaatata qowmin qowlo qashan qobkood fabaana qaa'ima isagoo taagan ayuu marka nabigeena kaadi sal a slm qaala sulayman wuxuu yidhi fi xadiidihi waa acmashe wamasaxa calaa khufayhi labadiisii khufna wuu masaxay nabigeena sala allahu aleh waslem riwaayad isaga u warita ayaa ku jirtay walam yadkur mansuur mansuurna ma sheegin almasxa muusan sheegin marka eh, acmash marka wuxuu la dheeryahay inuu nabigeena markuu meesha ku kaadiyey u weyse qaatay uu muxuu ahaa masaxay khufeynkiisa ayuu weyaan ziyaadata iqa qofka iqada ah wuxuu kordhiyo waa maqbuul ahay qaacidu noo imaan doonta insha allahu tacaala oo mustalaxa ama cilmu eh, eh, alxadiid eh, macruuf oo la yaqaano baabu lbowli fi lbeyti jaalisan qofka guriga isagoo fadhiyo inuu guriga ku kaadiyo isagoo guriga jooga inuu m masqusha fadhiga inuu asal ahaan la fariisto ayuu baabkan u baabyahay ayuu baabkan u baabyahay horaan waxaan soo marnay meel bannaan ah oo saxro ah in qofki isagoo taagan uu kaadin karo lakiin guriga hadduu yahay oo mas-uul ay tahay in fadhiga ay asal tahay ayuu baabkan ubaabi weyaan xadiidka sagaal iyo labaatanaad qaala imaamu nasaai aleyh raxmat akhbarna cali ibni xujur qaala anba'naa shariik shariik waxaa ibn cabdillaahi annakhaci alqaadi saduuqun yukhdi'u kaiiran waa saduuq run badana weeyaan laakinahu yukhطiu kaiira gefkiis ayaa badan yani wuu gafaya gefkiis ayaa badan saduuqu yukhطiu kaiira waaya ninka la yihahdo marka shariik ibn cabdillaahi nakhaci wuxuu geeriyooday boqol iyo toddoba iyo toddobaatanka amaba boqol iyo siddeed iyo toddobaatanka nabigeena sala allahu alayh waali wasalam عن مقدام ibnu shurayx ayuu ka wariyey can abiihi shurayx ibnu hani on soo marna ayuu ka wariyey can caihaa ayuu ka wariyey can caiشhata radi allahu ta ardaha qaalat waxay tir caaisha man xadaakum qofki idiin sheego ana rasul rasulka al sal slm hee baala inuu kaadiyey qaa'iman xaaluu yimid taagan falaa tusadiquu ha u rumaynina maa kaana nabigeena muusan an yabuula mid idin yidhaahdo nabigeena sal allahu alayhi waali wasalam isagoo taagan ayuu kaadiyey qofk idin yihahdo waxbaa ka dhegaysanina nabigeena sal allahu alay slam dhaqankiisa wuxuu ahaa in isagoo fadhi uu kaadiyo horena waxaan soo marnay nabigeenu yimi sal slam subaatata qawmin dad qashin qubkood fabaala qaa'iman isagoo taagan u kaadiyey weliba xadiid mutafaqa xadiidkaanna umuna waxay leedahay ha ka dhegaysanina sidan yeelayna marka xaggeen aadna wadaadka la yidhi intaa ukaadin kor ukaadi culamaana wareereysa inay dhacdaa khatar moogta marka masaladan culimmada waxay leeyihiin ummuna caaisha radi allahu taala ardaaha iyada waxaa laga wareysanaya oy aada u taqaanaa wixii gurigii ka dhacay marka weligeed nabi maxamed oo taagan oo kaadina ma ayn arkin ilan gurigaa la joogaa mogta guriga masquush waa la fariisanayo ayada marka waxay ka warantay cilmigeedii intii ayada ay gaartay oy taqaanay ka warrantay laakiin markuu meeshaa socday ma ayadaa la socotay markuu qashinqubka tagaayay xudayfa uu arkaayey lama ay soconin ya lama ay soconin hahay hahay lama ay soconin sida awgeed marka waxaa weeya man xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofkii waxaan xifdiyo oo yidhahdo aniga indhahayga ayaan ka qaaday oonan ugu kalsoon yahay qofkii dha qofkaas muusan arkin yaa la hormarinaya almubitu muqadamu cala naafi qofka wax suga hadduu qof yidhahda maalan masjidkaan kusoo tukaday qof masjidkan kusoo tukaday ama kaga tukada fasalada ama qaybta kor ku tukada ama gudaha ku tukadae hadduu yidhahda salaada maqhrib galabta sheekh axmed ma joogin hadduu yidhaahdo nina uu yidhaahda wuu joogay yaa la hormarin galabti salaada maqhrib qofka sheeh axmed alimaam yaa la hormarin man xafida xujatun calaa man lam yaxfad maxaa yeele waxaa laga yaba in halkan ku tukaday uusan sheeh axmed codkiisaba maqlin fasalada somalaha ku tukaday tusaale ahaan microfonkia go-ay kow wuu tukaday ama wuxuu maqlay iyadoo la gaarsiini amaba codkii microfonka yar hadlaysnaayo microfonka codkiisa hadlaysnaa marka waxaa laga yaabaa cod kale inuu usoo baxay sooma dhici karto mararka qaar in eeka iyo laba dhac iyo wax noocaas ay dhacaan oo codka u isbedela sooma dhici karto ama kor uu ku tukada wamaa ilaa daalika marka almuhbitu muqadamun cala annaafi qofka muxuu ah sugi waa laga hormarin qofka muxuu ahaa anfini hadday labada qofba iqa yihiin waa oo lagu kalsoon yihi marka caaisha radi taala arda ummuna waxay ka warantay cilmigeedii inta oo guriga nabiga calayi sala weligiis guri isagoo jooga muusan muxuu ahaa kuma fadhi muxuu ah waxaanin kuma kaadin nabigeena sal allahu alay slm intaa weyaan wax kale meesha ma yeelaan marka bannaan haddii la joogo asal ahaan haddii ay ku qabato ay dowlad kugu qasabto nacam ah. laakiin asal ahaan waa fadhiga waa noo imaan doonta insha allahu tacala <laughs> koleyba waxaa weeyaan waa la dhihi karaa laakiin iyada oo jamac la heli karo jazaaka allah khayran idaa amka aljamcu laa yusaaru ila اtarjiix sideeda qaacidada caadigeed ah. haddii marba axaadiista nabigeena sal slm iyo wixii nabiga laga soo wariy la jamcin karo oo meel laisugu keeni karo laiswaafajin karo jid la wada marin karo in mid muxuu aha daaqada laga rido midna lagu boodo maya waa laga haboon yahay leeyihin jazaaka allahu khayran allah yakrimka fi daarayn waayahay albawlu fi sutrati yastatiru biha baabkan wuxuu u baab yahay albawlu kaadi la kaadiyo ila sutrati qofka wax astura oo dadka qarini oo yastatiru biha qofka isku asturo meel banaan ayaad joogtaa bahgooya amaba meel saxro ah oo geed lagu gabado toon aan lahayn qofka markii maro iyo gaashaan iyo wax intuu qaato oo kadibna uu isku asturo xagga ka maro arrintaa iyada inay bannaan tahay oo ina fiican tahay iyuu baabkan u baabiyay xadiidka soddonaad qaala imam nasaai aleh raxmat ullah akhbarna hanaad ibnu sari waa iqa can abi mucaawiya abu mucaawiyahan moxamed ibnu khaasim adariir ayaa la yihahda atamiimi wa iqatun axfadu nnaasi fii xadiidi alacmash waqad yahimu fii xadiidi hayrihi wuxuu geeriyooday boqol iyo laba iyo sideedanka hijrada nabigeena sal l slem ninkaas abu mucaawiya la yidhaahdo waa nin iqa ah weliba axaadiista markii sulaymaan ibnu mihraan alacmash markii ay noqoto xertiisa waa ninka ugu xifdiga badan laakiin markuu dad kale ka warina mararka qaar waxaa laga yaaba inuu is yarmoodsiiye waxyaaba qaar waqad yahimu fii hayrihi abu mucaawiyahaas ayaa wuxuu ka wari an acmash can zayd ibn waxbin wuxuu ka wariyey can cabdiraxmaan ibnu xasana qaala wuxuu yidhi kharaja rasul lah sal slm cbdirxman ibn xasan waa saxaabi jaliil ah qaala wuxuu yidhi radi allah tan arda kharaja calaynaa rasulla nabiga al ayaa nagu soo baxay wa fii yadihi nabiga gacantiisana waxaa ku sugan oo nabiga u wataa wa fii yadihi gacantiisa ay ku suganta uu nabiga wato ka hayati daraqati gaashaan wax la mooda gaashaan wax u eg daraqada waa gaashaan ka samaysan dhammaantiis magad iyo harag ka samaysan oo wax haba yaraatay qoray ah amaba muxuu ahaa eh, bir ah ay ku jirin ka samaysan marka ayuu nabigu wataa sal slam fa wadacha nabiga dhulku dhigay uma jalasa kadib nabig wuxuu fariistay khalfaha gadaasheedu nabig fariis sal slm intuu saa u dhigay ayuu gadaal nabig ka maray sal alla alay slam fabaala ilayha kadibna nabiga intuu meeshii isku asturay ayuu xaggeeda u soo kaadiyey nabigeena sal alla alay slam fa qaala bacdu lqowmi dadka qaar ka mid ah waxay yidhahdeen induruu warfiiriya yabuulu wuu kaadinaya kamaa tabuulu marat haweenaysa ukaadisa u kaadinaya haweenaysa u kaadisa ayuu u kaadinaya bal fiiriya fasamicahu nabiga ayaa maqlay hadalka asaga sal alla alay faqaal wuxuu yidhi awamaa calimta miyaadan ogayn maa asaaba wixii ku dhacay saaxibu bani israa'iil reer bani israa'iil ninkii saaxiibkood ahaa amaba ninkii reer bani israil wuxuu ku dhacay miyaadan ogeyn kaanuu waxay ahayn idaa asaabahum hadduu ku dhaca ama uu ku haleelo shayun shay oo min albawli kaadi ah qaraduuhu way goon jireen bilmaqaariidi wa lagu gooy midi iyo waxay noqotaba ay ku goyn jireen marada hadduu kaga dhaca maradii inta iyada waa la goyni dhaqitaan ma jiro xitaa jirkooda hadduu ku dhaca jirka qaybtooda la goyn jiray walaa taxmil calayna isran rabbana kamaa xamalta cala aladiina min qablina yani culays aad u badan ayuu ilaahay saaray waxaa weya fabidulmin min aladiina haaduu waa ulmi ayaga ay la imaadeen ayaa saa loo yeelay laakiin wax badana marka loo yasiray laakiin markay wax madax adag noqdeen oo cirka lagu soo daadiyey almanna wasalwa oo ilaahay u nicmay subxaana wa tacaala oo badda ay fircoon lagu halaagay ayaga ay loo qallajiyey saa u mareen oo ay kala soo fadhiisteen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha kuwan ba ilaahyaal ay leeyihiin anaga ilaahyaal noo yeel niminka noocaas ah marka in la cuquubaday marka waa dad mudan culays la saara oo la ciqaabo marka saasay samayn jireen bilmaqaariid ayay wa ku goyn jireen meesha yada fanahaahum saaxibuhum kii saaxibkooda wuxuu ku yidhi war maxaa waa samaynaysaan iska dhaafa bismillah maxay soo cadaabaysaan jirkan la goynayay maradaan la goynaya waan maxay saasuu ku yidhi kow fa cudiba ninka waxaa lagu cadaabay fii qabri qabrigiisa weeyaan saas ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka xadiidkan marka macaani badan ayuu xambaarsan yahay waxaa ugu muhiimsan ninkan dhawaaqa oo lah sida dumarka ayuu u kaadinaya lah ma munaafiqa mise waa qof mumina qaar waa munaafiqa yihahdeen laakiin asal ahaan waa saxaabada nabigeena ka mid sal alla alay slam saasaa loo badan yahi kow tan labaad wuxuu nabigu ku ceebaynaya sal allahu alay wasalam ma fadhigu ku ceebaynayaa uu fariistay oo fadhiga ku kaadiyey miyuu ku ceebaynayaa mise asturkiisa asturay ayuu ku ceebaynayaa labada macnaba culimadu way kala raaceen alimaam اnawowi wuxuu leeyahy aslku isku cebaynaya ah, culimada kalena waxay leeyihin may wuxuu ku cebaynayaa fadhigu fariistay carabta dhaqan ahaan waxay u lehy ninka ragga inu intuu istaago uu muxuuah kaalada sii daayay uusan ummadda ka gelin dhaqan ahaan ay u lahaayeen marka labada macnoba waa la soo wari lakin waxaa loo badan yahay waxay ku ceebaynaan waxaa weeyaan asturkamaana waa fadhigu fariistay oo dhaqan ahaan carabta saasay lahaan jireen iyagana waxay ku cusbaayeen dhaqankii hore weli wateeno markay soo islaameen weli si fiican xadiiu cahdin biislam inuu ahay ninkaa laga yaaba markayda uu soo islaamay ilaa uu nabi ka dhimanay sal sl raggaa soo islaamay imaanay uu soo haajiraya oo magaalada madiine imaanay inuu nin noocaas yahayn waa laga yaabaa marka nabigeena sala allahu alay waslem marka wuxuu caddeeyey fadhiga la fariisana in waxaa weeyaan astur eh, asturkiisa astura iyo fadhiga la fariisana labadaba ay mashruuc yihiin waxaa koo nabiga nu cadayna sal slm fadhigaasna inuu ka caawina qofka in kaadidii ay ku halaabin oo dadkii hore markay kaadida ku hallawda dhibkaas ay mari jireen maantana ilaahay takhfiif uu siiye subxaana wa tacaala waxaa noo imaan insha allahu tacaala in qofka haddii marba kaadi ay ku hallawdo uusan iska asturin dan uusan ka gelin in maalinta eh, qabriga uu tago waxyaabaha laisku cadaabo qabriga ay ka tahay waa noo imaan insha allahu tacaala xadiidka ama baabka toddoba iyo labaatanaad altanazuh min albawli haadada in layska ilaaliyo oo layska dhowra ayuu baabkan u baab yahay xadiidka soddoni koobaad ahbarna hanaad ibnu sari can wakiic ibn jaraax aruaasi can acmash qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay mujaahidan mujaahid ibnu jabr yuxadiu isagoo ka warrami can taawuus ibnu kaysaan waa xirta cabdullahi bn cabaas waa raggii odayaasha ahaayoo muxuu ahaa lagu yaqaanay imaamnimada fi اlxadiid wa fi اtafsiir n cabaas radi allahu tacala canhuma qaal cbdulahi bn cabaas mara rasul nabga wuuu so mray sal l slm calaa qabrayn laba qabri ayuu soo maray faqala wuxuu inahumaa iyaga labadan qabri yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weyn laguma cadaabayo ama axaduhuma ama hada kan miya nabigu u ishaaray sal slm qabrigan miya fa kaana wuxuu ahday laa yastatiru midaan iska qarinin laa yastanzihu miyaa idiin qoran laa yastanzihu midaan iska ilaalinin oo iska hufin oon iska dhowrin min bawlihi kaadidiisa markuu kaadini laa yastanzihu midaan iska dhowrin min bawlihi kaadidiisa wa ama haada kan miya kii kan lagu fa inahu isaga kaana waxaad yamshi mid dadka ku dhex socdo binamiimata isku dir yacni shaqo kaleba ma hayaba kan kodir kan taabsi wahaakada wamaa ilaa dalik uma dacaa kadibna wuxuu yeehay bicasiibin laan baxday oonan lahayn wax calayn aan lahayn ayuu nabiga oo qoyan oo rabin qoyan ayuu u bicasiibin laan qoyan ayuu nabiga u yeehay sal slm rabin fashaqahu markaasuu nabiga u kala jebiyey ama u kala jeexay biinayni laba faqarasa markaasuu ku tallaalay calaa haada midkan waaxidan wa calaa haada waaxidan kana qaybu ku tallaalay laantii ama dhexdaa ka jebiyo ama ha kala faliira labada qaybood ayaad muxuuha kala geliyey eh, labada qabri uu ku suray fa qaala wuxuu yidhi inahumaa labadan ama iyaga yucadabaani uma qaala wuxuu yidhi lacalla waxaa laga yaabaa yukafafu in laga fuudeeyo canhumaa labadooda maalamee bisa intayna qalalayn khaalafahu mansuur rawaahu can mujaahid can bni cabaasin walam taawuusan mansuur iyo mujaahid ayaa waxaa weeyaan eh, mansuur iyo acmash ayaa labadooda midna sibuu u wariyey midna sibuu u wariyey xadiidka waa cilashii aan ka warramaynay oo aan mari doona kitaabka cilal badan baa ku jirta oo in la barto u baahan ninka la yidhaahdo marka mansuur markuu warinayey wuxuu ka booday ninka la yidhaahdo mujaahid ayuu toos inuu mujaahid toos xadiidka u warina ibnu cabaas ee taawuus inaan la marin taawuus inaan la marin ayuu ka dhiga weyaan saas ayuu yeelay ninka la yidhaahda waxaa weyaan acmashna muxuu sameeyey mujaahid iyo wuxuu isdaba dhigay iyo taawuus sidaa weyaan rawaahu can mujaahid can ibn cabaas wala midku taawusan baabu lbowli fi linaa waal in lagu kaadiyo inay bannaanta haddii daruuro ay ku qabato ayuu baabkan u baab yahay etoobiya ayaa waxyaabahaas mararka qaar aad ku arkaysaa qofkii tago caasimadahooda qaybahan soomaalida ma qaybahan kale haddii aad tagto waxaa weeyaan hoteelka waxaa dhex yeela <laughs> yani baalkaa yaroo ilmaha loo dhiga tuuji tuuji ayeel markaas diyaabiyada tuujigaan ma adaa lagu dhigay adaas <laughs> marka kole waxaa weeyaan qabowgaas iyo waxaa laga yaabaa iyo tuuga iyo waxyaaba noocaas ay ka baqayaan horumarkan la gaariyo hadda in mxu qol walba ay ku dhex taallana welidee muxuu ahaa umay uma fududaanin uma fududaanin marka yacni in qofka haddii daruuradaas ay ku qabato insaa la yeeli karaa ayuu baabkan baab yahay waayahay xadiidka soddon iyo labaad qaala imam nasa'i aleh raxmat ullah ahbarna ayub ibn maxamed alwazaan waaqahu imaam nasa'i wuxuu geeriyooday laba boqol sagaal iyo afartanka jir nabgena sal slm qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda ayuub xadaana xajaaj ibnu muxamed abu muxamed almasisi weeyaan waa iqa qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj qaala wuxuu yidhi qaala ibnu jurayj ibnu jurayj waa cabdilcaziz ibnu jurayj wuxuu geeriyooday boqol iyo konton ka jir nabigan sal slm waa iqatun yudalis mudalis waa marka ninka mudalidka la yihahdo haddii can uu yidhaahdo laga fiirsani laakiin hadduu yidhahda qaala ama xadaanii cafwan qaala ma hadduu yidha xadaanii ama akhbaranii hadduu yidhahdo weliba khaasatan xadaanii de ugu sarrayso mudalisnii mesh ma ka baxaysaa been ma sheegay rag la yaqaano laakiin can hadduu yidhaahdo iyo ama qaala uu yidhaahda iyo waxbaa meesha imaan karo qaala wuxu yidhi qaal ibnu jurayj wuxuu yidhi akhbaratnii waxay ii warrantay xukaymatu bintu umaymata gabadhaas ayaa ii warrantay xukaymadaas can ummiha ah hooyadeed iga warrantay umayma eh, bint ruqayqa waa saxaabiyad radia allahu tacala ardaaha qaalat waxay tidhi saxaabiyaddaas oo hooyadeed ah, kaana linabiy nabiga waxa u qadaxun dhakal ayaa u nabigana sal sl ama gaawa oo min ceedaan timirta teeda solobka ah oonan haba yaraatay muxuu ahaa lahayn laamanka lahayn oo toos u baxda waxaa la dhihi karaa geedka naasiga qumba si u baxo kale nooc u baxa weeyaan geedkaa laga sameeyey timirta noocaas u baxda laga sameeyey ayaa nabiga uu lahaan jiray alai sl dhakal ama gaawa ama waal laga sameeyey timirta ayuu nabigeena sal allahu alayhi waali waslm lahaan jiray u sugnaan jiray yabuulu fiihi nabigu ku kaadin jiray calayhi salaa slaam wayadachu nabigu wuxuu dhigi jiray taxta sariiri sariirta hoosteeda musqulo intaan la samaynin waa meel fogna la aadi karin waa waa tii haddaan ka warramaynay oo dal weli halkaas muxuuha lagaga daqminuu jira ayaa waa tii haddaan sheegaynay nabigeena u sal sl marka inay arrinteeda bannaan tahay oy dhib lahayn xadiidkana muxuu aha martabadiisa xasanun saxiix xasanu saxiix xasan waa garanay waa u tegi doonaa insha allahu tacaala haddii marka xadiidka loo jamiya xasanu saxiix maxaa loola jeeda xasanun cinda qowmin martabada xasan ayaa dad qaarkood ay u arkaan saxiixun cinda qowmin aakhara qolo kalena muxuu martaba saxiix u gaaray marka xadiidka laba jeerba waa maqbuul waa xadiid muxuu ahaa lagu dhaqma oo lagu camal falaa weeyaan aad khilaafkuxaatanan saxiixuntaas mabaaxid iyo waxaa laga diyaariyey baxdi badan aad uma geli karno waqti looma hayo baabka labaatan iyo sagaalaad albowl fi tasti waal yaroo waxaa weyaan aan weyneyn tastiga yani koob dhoob amaba saxan yar iyo wax lamid ah weyaan tastiga xadiidka soddon iyo saddexaad akhbarna camr ibnu cali qaala ambana azhar azhar ibnu sacd albahili wa azhar ibnu sacd albaahili asamaan ayaa loo yaqaanaa mawlaahum iyagaa xoreeyeen qolyahaas ree baahdi waa iqa wuxuu geeriyooday eh, laba boqol iyo saddex jir nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam qaala wuxuu yidhi amba'ana ibnu cawn cabdullahi ibnu cawn waa iqa wuxuu geeriyooday boqol iyo kob iyo kontonka jir nabigeena sal allahu alay waslam can ibraahim ibn yaziid anaqaci can aswad aswad ibnu yaziid ibnu qays annaqaci waa asna waa mukhadram ninkaas asad ibnu yaziid la yihahdo nabigeena ayuu soo gaaray sal alla ly slam Eh, mana arkin nabigeena sal allahu alayhi waali wasalam aswad bin yaziid eh, ibnu qays annaqaci qur-aanka labada habeen mar buu dhamayn jiray waxyaabaha la yaab kalo cajiibka weyaan labada habeen qur-aanka ibrahim bin yaziid naqaci ayaa ka warana muxuu ahaa qur-aanka labada habeen mar buu dhamayn jiray eh, wuxuuna geeriyooday hijrada nabigeena sal sl markay ahayd shan iyo toddobaatanka ama afar iyo toddobaatanka weyaan aswad ayaa wuxuu leeyahay can caaishatu ka warina radi allahu tan ardaha qaalad waxay tir caaisha yaquuluuna dadka waxay leeyihiin ina nabiya nabigeena sal slm awsaa ilaa caliyin sayid cali ayaad wax gooni u dardaarmay dadka leeyihiin dadba waxaa baryahan ay la taagan yihin ay leedahay caaisha radi allahu tan ardaha sayid cali ayaa wax gooni loo dardaarmay saxaabada kalean loo sheegina loo sheegay waxaasay la taagan yihiin kow laqad dacaa nabigu wuxuu u yeertay in loo keena bitasti saxan yar ama waal yar liyabuula fiiha inuu ku kaadiyo ila waa mxuu markuu sakaraadka ah waa sakaraatulmowtka ku sugnaa nabigana ma istaagi karo fankhanathat markaasay isku dhacday nafsuhu naftiisa nabiga hal mar uu qab dhahay weeyaan calayhi salaatu salaam wamaa ashcuru ama aan dareemayn intaa u saarnaa nabigana sal slm bayna saxri wa naxri waa ti ay lahayd radiala ta ardaha nabigan uu dhacay wamaa ashcuru aan dareemayn fa ilaa man awsaa yuu dardaarmi ani cid iga aqoon badan oo iga dhowaan badan ama mxuu aha iga dhaweyd lama arkin goormo marka nabigana sal sl u sayd cali wax gooniya qaala sheikh alimaam anasaa'i weya sheekha wuxuu yidhi azhar huwa ibnu sacd asamaan waa ninkaad aan soo maraynay ninkaa weeyaan yani markuu yidhi akhbarnaa camr ibnu caliy qaala anba'anaa azhar azharkaa waake huwa ibnu sacdin asamaan sidaa weeyaan baabu karaahiyat albowli fi ljuxri god in lagu kaadiyo karaahinimada ayuu baabkan u baab yahay god in lagu kaadiyo iska dhaafteedashee aan dhamayn hal mar jaak alla khayr sida caadiga baabu karaahati albowl fi ljuxri god in lagu kaadiyo karaaniis ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar iyo soddonaad akhbarnaa cubaydillahi bna saciid qala wuxuu yidhi anba'ana mucaadi bnu hishaam qaala xadaanii abi abi waa hisham bnu dastuwaa'i waan soo marnay can qataadad ibnu dacamad saduusi albasri waa xaafida mudalis wuxuu geeriyooday boqol toban sal slm can cabdilaahi ibnu sarjis ana nabiya nabigeena sal sl sarjis waa saxaabi ana nabiya ana nabiyalahi nabig sal slm qala wuxuu yidhi laa yabuulanna axadakum midkiinuusan ku kaadinin fii juxrin godiuusan ku kaadinin qaala qataadada waxay ku yihahdeen wamaa yukrahu min albowli fi ljuxri god in lagu kaadiy maxaa loo nacaya oo loo diidaya qaala wuxuu yidhi qaala waxaa la sheegaa oo la dhahaa inahaa godadka masaakin ljinni jinniga muxuu ahay <laughs> makaana fadhigiisa waa meesha aad ku xarooda oo godkiisa hoygiisa wa hoyga jinka wa ayaa la yidhahdaa laakiin xadiidka maxaa horey ku qoran maxaa ku qoran culamaal qaybtiisa hore daciifun wadaciifu laa taquumu bihi lxuja xadidka mar bad daciif yahay wax xujo aho ku istaaga lama arko weyaan baabkaas marka xagga iska dhig baabu nahyi can ilbowli fi lmaai raakid biyo fadhiyo in kaadi loola qasta ama muxuu ahaa lagu kaadiyo diidda liisu diida ayuu baabkan u baab yahay waa yahay qala imam nasaai aleh ramat lah abarna qutayb bnu saciid waa xadiidka soddon i shanaade abarna qutayb bnu saciid weyaan qaala xadaana ley almisri can abi zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus waa iqatu yudalis can jaabir bn cabdilahi radi allahu tan arda can rasul wu ku ri sal slm anahu nabigeena alai sl slam naha wuxuu diiday can bawli in lagu kaadiyo filmaai biyo alraakidi ee fadhiya weeyaan nabigeena wuu diiday waxaa ka dhalan kar waad garan kartaan biyo fadhiya in lagu kaadiyo biyuhu waa saqoobayaan waa nijaasoobayaan haddii ay yaryihiin marka wax wanaagsan ma ahan laakiin biyo haddii ay socdaan qofkana isagoo ku dabaalan oo kale xaalad kale ay qabato meel kale u waayo markaas ama bad oo kale ku jira dhib weyn inay ayaa marka meesha ka muuqata baabka soddon iyo labaad baabu karaahiyati lbowli fi lmustaxam meesha lagu qabaysana oo baafka ah in lagu kaadiyo inay karaahiyata ayuu baabkan baab yahay xadiidka soddon iyo lixaad qaala imaam nasai aleh raxmat ullah akhbarna cali bnu xujr qaala anba'ana ibnu mubaarak cbdullahi ibnu mubaarak can macmar ibn rashid can ashcash ashcaf ibn cabdilmelik can xasan ibn abiاlxasan اlbasri radi raximah اllah can cabdillahi bn mugafal waa saxaabi jaliila wuxuu dhintay todoba iyo kontonka jir nabigena sal slam ama lixdankii can inabi nabigen wuxuu ka wari sala allahu alay slam qaala nabigen wuxuu yidhi laa yabuulanna yuusan ku kaadin axadukum midkiin fii mustaxamihi meeshuu ku qabaysan yuusan ku kaadin intaas marka waa saxiix xadiidka inta ayada meesha lagu muxuu qabaysana inuu qof ukaadiyo nabigan ugu diiday calai slat slam haddii meesha ayba meel kaleba jirin waa baab kale laakiin haddii masquul iyo baaf ay meesha ku yeelaan laakiin annaga wadamadan hadda noo distanoo kale ishkaalka yeele waxaa weeyaan masquushii iyo baafkii waa hal meel markaasoo kale xageed aadi ya wax la samayna markaa ma lahan laakiin haddii ay kala baxsan yihiin in masquushii aad muxuu ahaa ka tagtood baafka muxuu ahaa ku samayso taa ayaa la diidaya lakiin hadda meeshaan aan joogno tusaale ahaan musqushi iyo waa isku dhex yeelaan meelaha qaar iyo iyo baafka isku dhex yeelaan lakiin waa ka nadaafasan yihiin waa ka waa ka duwan yihiin oo musqushi kor baa loo soo qaaday najaasadii toos bay ugu dhacaysaa kaadi noqotay ama saxaro noqoya marka meeshaan in qofka ad isaga uu xallay ama canug yar uu meesha la soo aada mooyane inta badan ma nijaasowda alcum marka in meel loo gooni yeelay qabays kaligeed in musqul laga dhigto ayuu nabigeena diiday cala sl slam gadaal marka waxaa ka wehesha ka raacsan faina caamata alwaswaasi minhu waswaaska intiisa badan halkaasu ka imaada jumlada ayada waa aciif jumlada ayada waa daciif lidalika bilawg wuxuu ku yidhi صaxiixu duuna qowlihi faina caamata alwaswaasi minhu ayuu ku yidhi ama waswaas waxaa tiradaba baabu salaami calaa man yabuul qofkaadina haddii aad u timaado oo meel fadhiya in la salaama say tahay lama salaamayo haddii la salaamana walaykum salam yudhihi maya kama jawaabaya weyaan xadiidka soddon iyo todobaad ahbarna maxamuud ibn khaylaan almarwazi alxaafi wuxuu geeriyooday eh, laba boqol sagaal iy sodonka jir nabgena sal slm qala wuxuu yidhi zayd ibnu xubaab waa iqatun yaqlibu alxadii ama xadii thawri alimam thawri axaadiisiisa mararka qaar wuu yara roga waayahay ibnu cuqba sawaa'i waa iqa qaalo waxay yidhahdeen ambaanaa waxaa noo sheegay sufyaan ayaa noo sheegay athawri labadooda isku raaceen marka marka imaamka labadaba wuu keenay soo ma jeed yacni ninkii zayd ibnu xubaab ahaa oo mararka qaar xadiidka alimaam athawri inuu qalbi ku sameeya laga yaaba nin kale ayuu raacay qabiiso ayuu raaciyey mawla cabdulahi bn cumar ibn cumar radi allahu taala canhuma qala wuxu yih abdulahi bn cumar mar rajulu nin baa soo maray can nabi nabig soo maray sal slm wahuwa nabigan yabuul u kaadini fasalam caleyh wuu salaamay falam yarudda calayhi salaam nabigu ma jawaabin salaamta kama radinin weyaan raddu salaam bacda alwuduu qofku markuu weyse qaata kadib inuu salaamta ka jawaaba xadiidkan xadiid la macno ah oo nabigeena calayi sl slam markuu musqusha dhammaystay kaadida u dhammaystay kadibna uu weyse qaatay kadibna taqriiban sidaas weyaan xadiidka sideed iyo soddonaad akhbarna moxamed ibn bashaar qaala wuxuu yidhi xadaanaa mucaad ibnu mucaad qaala anba'naa saciid ibn abi caruuba can qataada ibn ducaamata saduus albasri qataada ibnu ducaama saduus albasri can xasan ibn abi xasan can xudayn eh, abi saasaan xudayn abi saasaan waa iqa isna weyaan can mujaahir ibni qunfud waa saxaabi jaliilah maalintii yowma fatxi maka ayuu muxuu ahaa soo islaamay eh, taqriiban boqolka hijrada nabigeen ayuuna geeriyooday annahu saxaabigaas muhaajir ah salama cala nabi nabig slam sal slm wahuwa nabigan yabuul u kaadini falam yarudda calayhi salaam falam yarudda caleyhi uma jawaabin xataa tawada'a iloo ka weyse qaato markuu sijood kadib falama tawada'a radda caleyh nabigu u jawaabay calayhi salatu slam baabu nahyi can istitaawat bilcadm laf in lagu istinjoodo reebid liska reebay diidda liisudayuu baabka loo baabya waxyaabaha lagu istinjooda waxaa ka mid a ah biyaha waxaa kaloo ka mid a ah, eh, dhagax iyo wax kasta oo angeg angegan oo qalalan oo meeshana najaasada ka zuuliyo meesha ka zuuliyo ayaa lagu istinjeen karaa laakiin waxyaabaha an la ogolan ayaa ka mid a ah, laba shay ee ugu muhiimsan waxaa ka mid a lafta iyo digada alrawth labada lama ogolo weeyaan laftiya marka aan usoo horeyso xadiidka sagaaliy soddonaad qala imam nasai aleh raxmat lla akhbarna axmed ibnu camr ibnu sarx qaala wuxuu yidhi anba'na ibnu wahb cabdillahi ibnu wahb qaala akhbarnii yuusuf ibnu yaziid alayli can ibni shahaab الzuhri can abi cuثmaan ibnu sanata alkhusaaci maqbuul weyaan can cabdillahi bn mascuud radi allahu ta arda ana rasul rasul sl sl nah wuxuu diiday an yastatiiba axadukum midkiin inuu muxuu ahaa ku istinjooda oo isku nadiifiya bicadmin laf aw rawhin ama diga xadiidka muxuu ahaa ama baabka lixi soddonaad baabunahyi can istitaabati birawh digadii laftirkeedii in laisku nadiifiyo diidba baabkan u baab yahay qaala imam nasaai aleh raxmat ullah xadiidka afartanaad ahbaranaa yacquub ibn ibraahim qaala xadaanaa yaya ibnu saciid yaxya yacni ibnu saciid can muxamed ibnu cajlaan qaala ahbaranii qacqac ibnu xakiim can abi saalix asamaan can abi hurayrata radi allahu taala ardah an nabi nabig wxu sal sl qal nabigan wuxuu yidhi inamaa in kale maahan ana aniga lakum adinka milu lwaalid waalid oo kalen idin ahy ayuu nabigan sal alla alay slam ucallimukum waan idin bari waxaan idaadan aqoonna idin bari aaboo kalen idin ahy waalid oo kale idaa dahaba axadukum midkiin hadduu aado ila alkhalaa'i musqushi falaa yastaqbil qiblata amaba banaanka u baxa ila alkhalaa'i banaanka haduu aado falaa yastaqbil qiblata qibladiisan u jeesan isagoo masquul gudanay yastadbirhaa yuusan dusha u walaa yastanji biyamiini midigta yuusan ku istinjoonin wa kaana nabigeen wxu sal sl yamuru mid fara bialaaثati axjaarin saddex dhagax in la isticmaalo yuu nabiga fari jiray sal slm wanaha nabigu wuxuu diiday can irawhi digada iyo warima iyo lafaha baaliyoobay lafaha muddo joogay oo duugoobay nabigu uu diidi jiray a sl in lagu istinjoodo baabu nahy an fi اstiaabati baqali min alaa axjaar baab nahyi reebiliskaree baabkan u baabyahay aliktifaa in lagu kaaftooma fi listiaabati marka la istinjoona oo laisku nadiifina biaqala min alaati axjaarin saddex dhagax wax ka yar in lagu istinjooda oo lasu diido ayuu baabkan u baabyahay laakiin haddii wax kala hadii la heli kara waa laakiin haddii aan la heli karin oo hal dhagax ama laba dhagax ay noqdaan laba dhagax ay noqdaan ama uu dhagaxi weyn yahay oo muxuu araaf geese uu leeyahay markaas dhib weyn inay imam nasaai wuxuu le abarna isxaaq ibnu ibrahim qaala anbana abu mucaawiya maxamed ibn khazim adariir qaala xadaana acmash sulaymaan weeyaan can ibrahim annakhaci can cabdiraxmaan bn yaziid can salmaan alfarisi radi alahu tan arda qala wuxuu yihi qala lahu rajulin ba wuxuu ku yidhi salmaan ina saaxibakum saaxibkiino nabigeena ala sl slam la yucalimukum wuu idin baraya xata alkhilaa xataa istinjada wuu idin baraya iyo saad saxarada iskaga tirtaan qala wuxu yidhi ajalha nahaana nabigu wuxuu noo diiday an nastaqbil qiblata qiblada inaan qaabilna biqaa'iطin saxra aw bowlin aan kaadi aw an nastanji inaan ku istinjoono biaymaanina hay midigtanaga aw an naktafi inaan ku kaaftoonno biaqala min alaata axjaari saddex dhagax wax ka yar weeyaan baabu ruqsa fi listiaabati bixajarayn laba dhagax in lagu istinjoodo ruqso lisurusqay baabkan ubaabiya marka hore saddex ayaa la rabay laakiin haddii la waayo labada laftirkeeda waa la socodsiin karaa weyaan haddii ay meesha nadiifiso xadiidka laba iyo afartanaad qala imam النasائي عalيه رaxmat الlah أhbarna أxmed ibn sulayman qala xadaثna abu naciim alfadl ibn dukayn weyan wa xaafid waana iqa can zuhayr can abi isxaaq qaar wuxuu leysa ma ahanin abuu cubaydata dakarahu meelihii cilashii iyo turxaanbixinta u baahnayd ka mid hatan hadda sanadka ayaan wadnay qaala wuxuu yihi laysa abuu cubaydata dakarahu markuu zuhayr abi isxaaqa ah wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi abu isxaaq laysa abuu cubaydata dakarahu abuu cubayda uu dhalay xaafidka amaba saxaabiga jaliilka oo muxuu cabdulahi cabdullahi bn mascuud noo imaan doona xadiidkan isaga ima sheegin ha ku khaldamina ha u malaynina xadiidkan inaan ka warina abu cubayda oo cabdulahi bn mascuud u dhalay maxaa yeelay abu cubayda cabdulahi bn mascuud kama warin karo kama warin karo haddii aad ka wariyana qofkii muxuu ah yihahdaa abu cubayde ayaa cabdullah mascuud ka wariye arrinta ayada lagama dhegaysanayo ragga ka wariya ma ahan ka wariya ma ahan marka abu cubayde kama warinin waa oo mxuu ahaa intaan ka wari kadibna cabdillahi bn mascuud maya saas ma ahan walaakin cabdiraxmaan ibn aswad cabdiraxmaan ibn aswad ayaan ayaa ka wariyey can abiihi aabihi oo alaswada annahu aswadka ayaa samica maqlay cabdallaahi ibn mascuud yaquul isagoo ata nabiyu nabigan wuxuu yimi sal slm wuxuu ku xaqiijinaya xadiidka in haba yaraatee wax cilad uusan lahayn uu nadiif saafiya ayuu ku caddaynaya anahu cabdulahi bn mascuud ata nabiy nabianahu cabdulahi mascuud samica wuxuu ka maqlay ama anahu alaswad ibn yaziid wuxuu ka maqlay samica wuxuu ka maqlay cabdulaahi cabdulahi bn mascuud yaquul isagoo la ata nabiyu nabigan wuxuu yimid alqaa'ita masquul ayuu yimid ama meeshii lagu ifbaxaya fa amaranii wuxuu i faray an atii inaan u keenay bialaata axjaarin saddex dhagax inaan u keenay ayuu i faray fa wajadtu xajarayn laba dhagax ayaan soo helay waltamastu taalia kii saddexaad ayaan muxuuha soo baaray falam ajidu maanan helin meeshaa laga meel bacaadin a iska ahayd faahadtu rawhatan diga ayaan soo qaatay marka ama dega waxaa tidhahdaba faataytu bihina nabiya nabiga ayaan u keenay sal slm dhagxaantii labada ahaa iyo degada ayaa nabigu keenay sal slm faakhada alxajayn labada dhagaxyuu nabiga qaatay wa alqa rawhata digadiin uu iska tur nabigana sal slm wa qala wuxuu yidhi hada rigsun kan waa wasahwa kan qiimo ma lahan qaala abu cabdiraxman arigsu rigsiga acaamu jinni jinniga cunada ay cunaan rigsi la yidhahdaa rijsunna riwaayo kale ay ahayd baab ruqsa waa xadiidku dambe insha allahu tacaala baab ruqsa fi istitaabati bixajarin waaxidin hal dhagax in muxuu lagu istinjoodo ayadna in lasu rusay saddex ayaa loo baahnaa haddii la waayo laba haddii la waayo kii halka xaba alimaam anasaa'i wuxuu leeyahy xadiidka laba iyo afartanaad saddex iyo afartanaad cafwan ahbaranaa isxaaq ibn ibraahim qaala anbana jariir can mansuur can hilaal ibni yasaaf hy ah, can salamata ibni qaysin can rasuuli lah wuxu ku ri sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi ida istajmarta haddii aad dhagax ku istinjoonaysa awtir witr la imaad oo tir isdheer la imow imaam nasaa-i marka fawtirtan wuxuu ka qaatay witrka marka maxaa u yar hala u yar min ayadna halkaas marka imaam anasaa-i imaam albukhaari xagga fiqhiga taraajimta say u tarjamaan markaad arto wadayaabaysaa runtii wax aad buu ugu dhow yahay imaam albukhaari inkastuusan ku gaari karin laakiin faqiih culus inuu yahay waa tii aan soo maraynay intaas ayaan kusoo koobaynayaa kusoo koobaynaa insha allahu tacaala hada wallahu aclam wsal la sl ala ali wasl mustafa